وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الحدود بين ولي كجرنا وعانا نسوق أن هلك مؤلف في باب السرقة أي باب حد السرقة حتى يدا حد كاللازميس طبعا أحكامت سرقة النوعية iyo shuruuda sariqada iyo xatooyada qofkan loo xadeeyo wuu ka hadlayaa laakiin maqsuudka halkan loo keenay xadda sariqada iyo waxa ay tahay wey idaa saraqa albaaligu qofkaan gaadhihii hadduu xado alcaaqilu oo caqligiisiiyo garaashadiisu joogto almukhtaaru oo isaga khiyaarkiisaa ku xaday oon lagu qasbin wa huwa muslimin isagoo muslima ah, aw dimiyun ama gaal muslim ku hoos noolaanshahooda oggolaaday ah aw murtadun ama nin ridoobay oo weli xad laga fulinin ah nisaaban qadarkii zaxatooyadu xaday oo min almaali ka mida nisaabku waa intay xatooyadu gacangoyn ku gaartaa nisaab la yidhahdaa wahuwa nisaabkuna rubcu diinaarin diinaar rubicii weeye aw maa qiimatuhu ama wax qiimihiisu u dhigmo rubca diinaarin shilin dahaba rubacii fii xaali sariqati xilligaa uu xadaya qiimaha gooya min xirzi milihi isaga oo kaleetiyo maalkan oo kale meesha lagu xifdiyana ka xada walaa shubhata lahu wax shubha iyo uu ku leeyahayna aynan jirin saariqu fiihi fi lmaali maalka uu ku leeyahay aynan jirin quطicat yaduhu lyumna gacantiisa midig baa la goynayaa fain saraqa haaniyan mar labaad hadduu wax xado quطicat waxaa la goynayaa rijluhu lyusraa lugtiisa bidix fain caada hadduu ku noqdo mar saddexaad quticat yadhu lyusraa gacanta bidix baa la goynayaa fain caada haddii uu ku noqdo mar afraad quicat waxaa la goynayaa rijluhu lyumnaa lugta midig afartii waa dhammaadeen fain caada mar kale hadduu ku noqdo cuzira waa la tacziirayaa halkan mualifku raxima allahu tacaala dhowr mas'aluu ku sheegay mas'alada koowaad xatooyada shuruurteedu hadday dhammaystiran tahay xaddeedu waa gacanta in la gooyo ilaah baana qur-aanka ku sheegay oo yidhi wsaariq wsaariqu wsaariqatu faqطacuu aydiyahuma rag dumarba qofkii waxada ee raga ama dumara gacanta gooya sida loo goynayaiyo maraaxisheedu waa mas'alo faahfaahinteeda uu keena iyadana laakiin xukunka sariqadu qaculyadi wey gacanta la goynayaay waa tan midigta ah sidaasayna aaaarka iyo riwaayaatku ku soo arooreen ibnu mascuudna wuxuu aqrihi jiray faqacuu aydiyahumaa faqacuu aymaanahumaa midigta ha la guro laakiin tawaaturkii qur-aanka ma gaarin waxaa la goynayaa waa gacanta midig waxaa laga goynayana waa cumaacumta hore iyo kala baxan u horeeya ayaa laga goynayaa qofki qofka la goynayo laakiin sariqadaa shuruud baa ku xihan qofka marka loo goynayo shuruudaasi waa laba qaybood qaybina qofkay u noqonaysaa qaybina maalka la xaday bay u noqonaysaa iyo qaabka xatooyadu u dhacday shuruudda qofka u noqonaysaayo waa saddex waa inuu baaliq yahay qaangaara waana inuu caaqil yahay aan waallayn hadduu yahay majnuun ama qof maskaxdiisu wax u dhiman yahay ama ilmo sabi oon qaan gaarin uu yahay xilliga falka uu samaynayo nabigaa yihi rufica alqalamu can alaaatin saddex wax looma qoro takaaliif ma saara dembina loo qori maayo waxay ahaayeen can isabiyi xataa yaxtalib ilmaha yarka ilaa uu qaan gaaro wa can ilmajnuuni xataa yacqil qofka waalan ilaa uu miyirsado labadaa xad kuma laasimto almukhtaaru shardiga saddexaad waa inuu khiyaarkii isagu ku sameeyo la qasbin haddii la qasbay oo la soo diray oo la hahdaad soo xadi weyde waa ku dilaynaa shuruudii ikraahana ay timaaddo shuruudulikraahna ay timaaddo oo qofkani uu handaday uu handadaada fulin karo waxaanuu ku handadayna qof awoodo uu yahay isna uu dani haaliba ula badatay hadduu samayn waayey in lagu fulinayo markaa mukrah baa la yidhaahdaa mukrahuna nabigaa yidhi in allaha wadaca can ummati alkhaطأa wاnisyaana wama stukrihu calayh wixii lagu qasbay looma qabto gaalnimada u weyn baa la yidhi loo qaban maayo ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan taa macnaheedu la goyn maayo marka la yidhaahdo maalkii waa hadur ma aha maalkii damaan buu qofkii leeyahay xaqiisii waa celis ama isaga ha laga ceshado isagu hadduu awood helo qofkii kale ha u doonto ama qofka kale ha laga dalbado calaa khilaafin bayna alfuqahaa'i iyo farqiga suwarka ikraahu u dhacay udhaxeeya taasi waa saddexda shardi ee qofka u noqonaysa waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu mukhtaar qof khiyaarkii ku sameeyey yahay uusan mukrah iyo qof qasban ahayn shuruudda qaarna waxay u noqonaysaa maalka shuruudaasi maalku waa inuu nisaab qadarkii sariqada lagu goyn jiray waa inuu gaara waa kow waa inuu xirzu milihi maal la xafiday oo meeshii isagoo kale lagu ilaalin jiray lagala baxan yahay waa inaynan shubha jirin qofkan looga cafin karo oo maalka la xidhiirta saddexdaa sharti buu ka sheegay mualifku oo shubhada uu duuduubay buu dib ka faahfaahin doonaa qaybo ka mida ah. shardiga koowaad waa nisaabe nisaabku waa rubuc diinaar rubuc diinaarku sida aada u xisaabaysaan waxaa weeye zakadu siddeetan iyo shan garaam oo dahabay ka godaa siddeetan iyo shan garaam waxay ka dhigan tahay labaatan diinaar haddaba siddeetan iyo shan garaam waxaad u qaybisaa labaatan diinaar halka diinaar inta garaame uu yahay baa kuu soo bixi halkii diinaar rubuciis baa la rabaaye afar u qaybi waxaa kuu soo baxaya hal garaam iyo waxyar sababtoo markii labaatankii af sideetan shan labaatan loo qaybiyo diinaarkii wuxuu noqon afar garaam iyo waxyar waayo shantii baad labaatan u qaybin haddaa labaatan min afara waa sideetan shantii baa labaatanka udhaxaysa marka hal hal wuxuu noqonayaa afar iyo waxyar diinaarkii rubuxii haddaad u qaybiso hal garaam iyo waxyar buu noqonayaa maraad maanta xisaabinayay halkii garan iyo waxa yar baad suuqa dahabka intuu ka joogaad ku dhufan markaasaad ogaan nisaabka hadda labadan beri intuu suuqeennan ka marayay garaamka dahabka wuxuu marayay afar kun iyo afar boqol oo shilin shilin kenyaanu marayay haddii aan ku dhuftay hal garaam iyo waxoogaydii afar kun lix boqol toddobaatan iyo shan shilin wey maanta waxay maraysaa nisaabka sariiqadu meeshan aan joognaay afar kun lix boqol toddobaatan iyo shan haddii uu xado alaab ama lacag dhan ama alaab qiimaheedu intaa yahay quicat yaduhu shardigii koowaad ee nisaabka waa la hayaa rubcu dinaarin dinaar rubicii dinaar afar u qaybi hal meel wey haddaba labaatankii garaam dirham dinaar baan leeyahay hal midoo kamida rubicii waa hal garaam iyo waxoogay waay intaasay zakadu ku waajibtaan hadda hadda kolkoleetarraqa haysa qaadataan waa idiin soo baxaysaa saa darteed rubucu diinaar sideetan iyo shan garaam baa labaatan diinaar u qaybin halkii diinaar afar iyo waxbaa ku soo aadi afar iyo waxdii baad afar u qaybin hal iyo wax yar baa soo bixi afar kun iyo afar boqol baad ku dhufan afar kun lix boqol toddobaatan iyo shan shilin buu marayaa maanta iyo shalay qiimihii qiimaha suuq ka joogay qaabkaasaad u xisaabin meel kasta ood joogto haddaa waddan kala joogto intaasoo garaamun baad qiimuhu ka joogo ugu dhufan inta ay gaarta hadduu xada nisaabkii sariqada waa galay qofkaas laakiin waa fii xaali sariqa markuu xadayay hadduu sanadkii hore xaday oo hadda la qabto qiimaha haddaa loogu dhufan maayo qiimihii sanadkii xilliguu xadayey ama ha hooseeye ama ha koreeye kaasaa lagu dhufanayaa xaala fi xaali sariqa xilliga xatooyadu ay dhacday qiimihii rubuc diinaar waxa u dhigma shardiga labaadi waa inuu ka xadaa min xirzi milihi maalkanuu xaday noociisa iyo maalkaasi meesha lagu kaydiyo ee lagu xafido waa inuu ka xadaa xooluhu way kala duwan yihiin xoolaha nool meel baa lagu xareeyaa xeraa la gediyaa hadduu duurka iyo daaqsinta ka kaxaysto oo xoolihii daaqaya wax ka xado ma laha xadu sariqa ma laha waayo banaan bay foofayeene waa inay xerada galaan beerta haddii uu xado intay geedka ku taallo sariqa xadu sariqa ma laha haddii uu qaati iyo haddii uu meesha ku cunaba oo intuu midhihii geedka u yimaada cambihii halkaa kaga dhargo waa un qaraamo iyo ganaax iyo tacziire xaddu sariiqa ma laha hadduu faraqa iyo jawaan ku gurtoo lacaar la baxana ma laha laakiin midhihii inta la soo gooyo meeshii lagu ururin jiray haddii la dhigo oo halkaa uu ka xado waa la xadayaa nisaabkii haddii ay gaaraan saa darteed xoolo walba meel baa lagu xifdiyaa lacagta meel baa la geliyaa dahabkana meel baa la dhigaa dharka meel baa la dhigtaa cuntada meel baa la dhigaa wax walba meel lagu xafidu leeyahay haddii meeshii lagu xifdihi jiray la geliyey oo meesha uu kala baxay bisharti la bixitaanku inuu xatooyo yahay xatooyo waa wax si qarsoon oodan arkaynin loola baxay meesha wax la dhiga maxaa kamida ah? jeebkaa kamida ah. lacagta jeebka waa la gashadaa ninkii dadka jeeb siiba saariq wey nisaabkii hadday gaarto waa la xadi laakiin dukaankaad ku jirtay lacag miiska saarayd buu kuu yimid oo adoo sii jeeduu dafay hoosta ka gashaday saariq maaha saariq lagu goynaya xatooyadii lagu goynaya maaha waayo miiska dushiisa meel lacag lagu xafida maaha laakiin dharkii dukaanka khaaradaha ku jiray buu xaday baabu sariiquu gelayaa oo de meeshan dharka meeshii lagu ilaalinayay wey dharkase dukaanka marka la ganacsanayo dharka xayaysiinta ee banaanka la suro hadduu intuu iska fiiriyo hareeraha mid dato oo lagu qabta xatooyo sariqa maaha sariqadii loo goynayay xirsu milihi maaha dharka laguma ilaaliyo dukaanka banaankiisa bidaliil adigoo markaad meel yar aadaysa waad soo xaraysan maxaa dhacay meeshu waa baylaha baad leedahay meel baylaha yaallaan wahaakadaa gaadhiga haddii baakinkiisii lagala baxay sariiqo waay hadduu banaanka iska yiloo intaad aaday meel jiba iska dhigatayna oo markaa muraayadihii rikoorkii lagala baxaaba isagiiba la xadana waa xatooyi waa la ciqaabi karaa laakiin xaddi ma laha min xirzi milihi maalkaa uu xaday maalka noociisa ee lamidkaa ah meesha lagu xafido xifdi bimacnaa xifdi wey meesha maalkan oo kale lagu xifdiyo waa inuu kala baxo geedii xerada caawa fadhiyey hadduu intuu usoo dhaco bawd furo oo neef iyo laba kaxaysto hadday qadarkii rubucu dinaar gaaraan gacantaa la goy haddiise xerada xooluhu intay ka dareeraan banaankaa reerka korkiisa ay fadhiyaan oo banaankaa uu keeliyada maya xirzi milii kuma jirin waxaana xirzu mialka xadidaya zamanka iyo makaanka la joogo curfiga xadiday shardiga saddexaad walaa shubhata lahu fiihi waa inuusan shubha lahayn shubhada isagaa fasiri doonee qofkani waa inuusan bacda alxaqi xoolahan ku lahayn wey xaqa haddaad wax ku leedahay si toos iyo si dadbanba ha noqotee haddaad xoolaha nooc xaqa ku leedahay gacanta lagu goyn maayo ha lagaa dandhaba ha lagu tacziira ha lagu garaaco misaa mialada nisaabka iyo xirsu miliga labadaba iyadaba nusuus baa sheegay mid nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa yihi laa qaطca ilaa fii rubci dinaarin fasaacida rubc dinaar iyo wax ka badan maahane gacan lama goyn karo mar kale nabigaa ficil ahaan u sameeyeyoo wuxuu qof gacanta u gooyey gaashaan xaday qiimihiisu rubcu dinaar uu dhigmayey qof xaday baa la soo qabtay waxaa kaloo loo gooyey safwaan ninkii gu iiso go-iisibuu ku seexday intuu duuduubtay buu masaajidka madaxa barkaday dhan buu uga yar dhacay deerna ilaan qof hurdo isrogay waa taqaane isagoo dhanna kaga jiifa dhanna uu ka yar durkay baa nin ba baayar ka siibay markuu isla majiray buu toosay waa ka daba orday oo waa soo qabtay nabigu u keenay gacanta halla goyala ninka rasuulka ma go-aygaa gacanta loo gey waaban siiyey taasi waxay kuu bekayd buu yihi intaadan ii keenin intaadan maxkamadda keenin iska sii dayso taasaa ku ekayd oo man satara muslima way fiican tahay qof waxadaya haddaad aragto haddaan fasaadku badan ma fiicna maxkamad inaad geyso man satara musliman satarahu allah wey nabiguna wuxuu yihi hallaa kaana daalika kaas maxaysaa u dhici weyday qabla an taatiyanii bi intaanad ii keenin laakiin maxkamad hadday gaadho khalaas waa in la fuliyaa inta ka horaysa waxaa fiican qofkaad ku qabatina asturto tira waryaa baraka meel wax iska daaya orod is astura isqari laakiin ha u qaadanin qofkii saa sameeye khayr buu sameeyey man satara musliman satarahu llahu wey laakiin tuug buu arkay oo wuu qariyey dembi maaha ceebna maaha haddaad soo qabatana dembi maaha saas darteed nabigu alayh salaam marku wuxuu halkaa ku tilmaamay in nisaabkii sariiqada diruuc dinaar ama wax dhigma qofka loo goynayo waa daliilka huwa rubcu dinaarin aw maa qiimatuhu rubcu dinaarin bixali sariq min xifdi milihi nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam beerta markuu ka hadlayay miruhu ku yaallo wuxuu yidhi man asaaba man asaaba bifiihi min dii xaajatin ninkii afkiisa uu kaga cuno calooshiisa ku cuna una baahan ayra mutakidin khubnatan farahana aan ku guran falaa shay aleyh wa lagama raba ninkaas ninkaas aysanoo beer soo dhexmaray oo moos ku yaallo babay ku yaallo uu ku yaalla cambihii iyo qarihii ku yaallo baashii gellaydahayd bislaatay oo gaajaysan oon cidna weydiisanayn intuu isaga leexdo beerkii gellaydiina dubta qarihiina gurta waxba ma qaadanine afkiisa kaga dhargaayay hadduu baahi u geysay falaa shaya caleyhi waxba lagama rabo haddii la qabto xataa iska socala leeyahy culamada qaar waxay ninkii geela maala la mida geel meel cidlaa joogo dur buu u yimid wuu gaajaysnaa hal buu midigtii ku duway ninkeel iyo qaadnu ahaya markaasuu maaray uu ka dhargay ma qaadanin falaa shaya calayhi ninka xataa rubuc dinaar ha dhalnaato ama ha ka badnaato wuxuu cunay xirzi milihi kama cunin o wuxuu yihi waman kharaja bishayi min ninkii ha cunee qayb kalena faraqa ku gurta oo saxayda facalayhi haraamatu milayhi wlcuquuba tii qiimaha waa loo labalaabi wixii uu qaatay laba jibaar baa laga qaadi tii waa loo cafiyey muft tan laba jibaar baa laga qaadi weliba haddana waa la garaacay riwaayadka qaarkood bay ahayd wajaladaatu nakaalin shaabuug iyo jeedalla lagu xanuujiyo cabsiyaa lala dhici haddii lagu ogolaaday baahan tahay ka noolow inaad haddana xatooye ku darto ood la tagta qayb daldalato waa xadgudub saa darteed laba jeer baa la ciqaabi hadday boqolk hadday hadday kurshin udhigantay labaa laga qaadi haddana garaac baa loogu dari waa la tacziiri waman saraqa shayئa minhu bacda an yu'wiyahu ljariinu fabalaga hamana almijani facalayhi اlqaطcu wuxuu yihi laakiin ninkii midhahaas xada marka meesha marka la gooyo laygu ururiyo la geeyey kadib jariinka waxaa la yidhaahdaa beerta marka la gooyo meel baa midhaha lagu soo ururiyaa meesha midhaha lagu ururiyaa jariin la yidhaahdaa xirzu milihi halkaa waay halkaa marka lagu soo ururiyey ninkii xabase oy gaashaan haman almijani oo rubuc dinaar ahaan jiray alaata daraahimna u dhigmi jirtay ilaa halka dinaar labayo toban dirham buu ahaan jiray labayo toban dirham rubucooduna waa saddex alayhi ad haddii aynan tamarmijani gaarin meeshaana uu ka xada nisaabkii gaarinna waman saraqa duuna dalika facalayhi haraamatu milahi wاlcuquub jariinkiibuu ka xaday xirsu milagii qiimihii nisaabkii sariqadana ma gaarin laban laab baa qiimaha laga qaadi waana la garaaci waa la edbin laba jeer waa la edbin hadduusan xirsu mili ka qaadanin laakiin uu xado shardigii xirsu miliga la waayey gacangoyntiibuu ka badbaadin laakiin dandhow labanlaaban iyo ciqaab baa lagu soo rogi hadduu xirsulmili ka xaday qaybihii nisaabkii lagu goyn lahaana ay gaari weydana sidii oo kaleeta labanlaab ganaaxa iyo ciqaab baa la ysugu dari laakiin gacangoyntii waaya nisaabkii ma gaarin intaasina waa shardiga kale shardigaa uu leeyahay walaa shubhata lahu fiihi wuxuu farac ka yahay qaacidadii fiqiga ahayd xadiid duruq badan oo dicaafka ku soo aroorayna ah ka aaaar ahaanna bacdu saxaaba ka asaxay idra'u lxuduuda bishubuhaati wey ama tudra'u lxuduudu bishubuhaati xadda marka la oofinayo hadday shubha iyo wax un timaado amay si kala tahay timaaddo xadda waa waa la rafcinaya mar hadday shubha timaaddo shubaha markay yimaadaanna xad qaacidada ahlulcilmigu khilaaf kama jiro waxayna leeyihiin asalku waxaa weeye alaslu albara'a qofkan inuu beri ahaa wey in xaqan xaddan lagu yeeshayna in xaddan lagu yeeshayna waa danni hadday shubha asalkii baraa'ada xoogeynaysa timaadaay xaddi waa la rafcinaya waxaana uu daliilay xuduudda shubuhaadka in lagu reebayo nabig ala slam ninkii zaaniga ahaa markuu yimid maacis ee zinada qiranayay rasuulka ilaahayo waan zinaystay faahirni buu yihi nabigu waa kasii jeedsaday xaggu kasoo soo wareego wuxuu yidhi waan zinaystay ahir xagga kaleu uga sii jeedsaday waa soo wareegayo wuxuu yihi waan zinaystay ahir waa ka sii jeesadee mar afraad buu ku celiyey afar jeer markuu ku celiye nabgu ka baxsan waayey iyo wuxuu yihi war miyuu waalan yahay markaasaa waxaa la yidhi maya caqligiisu taam maayo markaasuu wuxuu ku warniyaho amaadu waxoogay shumisay oo dhundhunkatay oodan zilaysan markaasuu yihi maya waan zilaysay markaasuu wuxuu yihi zino waxa la yidhaahdaa ma taqaanaa markaasuu yidhi ha si fiican baan bahasha u sameeyey intaa nabigu muxuu ka warwareegayey ma jeclayn xadda ubitaankeeda markii lasii qaaday ee dhagaxii lagu bilaabay buu adkaysan waayey markaasuu cararay oo yidhi war rasuulka igu celiya lagama dhegaysanne waa laga soo takhallusay nabigaa loo yimid markaasu markaasuu alla hadday soo celin lahaayeen kaasi culimmadu waxay idhahdeen iqraarta zinada iyo xuduudda qofku hadduu ka noqdo qubila rujuuc waa la aqbalayaa xaddana waa laga daynaya walidaalika halkaa iqraartii haddii uu ka noqday hadda uu qirtay inuu hadaayi been sheegayay baa dhici karta shubha timid ixtimaala alyaqiinu baraa'adii laa yazuulu bishak shaki xal lagu ibaatin maayo taasaa kamida culimmadu waxaa kaloo kamida yidhaahdeen ninkii khawaarijta aha ee nabiga yihi ya muxamedu icdil ina haadihi qismat maa uriida biha wajh llahi walla qaybtaad qaybinaysa ilaahay dartii kaama ah cadaalad maadan samaynin nabi rasuulkeen waxaa la yihi aan ninkan qoorta ku dhufano waa gaaloobay wa lagu gaalooba same nabi wuxuu i lacallahu yusalli inuu tukadaa laga yaabaa ixtimaalka ah inuu tukado ay dhici karto buu xaddi uga rafciyey lacalahu yusalli haddaba shubuhaadku hadday yimaadaan xuduuddani intanna waa xaqullaahi wey xaqullaahi wuxuu ku binaysan yahay cala almusaamaxa cafu iyo samaax buu ku samaysan yahay intaasoo dhan marka laysu geeyo saxaabadana ay ka sugan tahay bishubuhaati lagu rafciyo xuduudda xadiis duruq badan lagu wariyo culimmada qaar taxsiiniyeen oo lafdigaa ana uu jiro intaasoo laysu geeyey baa la yidhi hadday shubha timaado oo maalkan shubhatu xaqin aad ku leedahay lagu goy maayo waa sariqa hufi aad u qaadatay min xirzi milihi baad ka qaaday nisaabkii wuu gaadhay baaliq caaqil mukhtaar aad tahay shubha soo gashay waa lagu tacziiri waa lagu ganaaxi laakiin gacangoynta waa lagaa deen shubhada isagaa faahfaahin doono gadaal inooga keeni doona markaasaan qaabka shubhada anwaaca kale wax ka tilmaami doonaa ayib haddii shubha inay jirin shuruudii maalka iyo sariqada qaabkay u dhacday iyo shuruudii qofka waxaday oo dhan baa la wada helay biliqraari ama bayine iyo markhaati bayna ku sugnaatay marka koowaad quicat yadhu lyumna gacanta midig baa la goyno faqtacuu aydiyahumaa ay aymaanahumaa nabiga xilligiisiina dad gacanta midig la gooyey way dhacday saxaabaduna saasay yeeli jireen ridwaan ullahi calayhim jamiican fain saraqa aaniyan quicat rijluhu lyusra lugta bidix baa la goyn hadduu saddex ku noqdo lugta midigba gacanta midig bidix baa la goyn afar hadduu ku noqdo afartaba waa la goyn arrintaa waxaa loo daliishaday xadiid daara qutni iyo kayrkii warinayaano min xadiidi abi hurayra ah wuxuu leeyahay nabigaa yidhi in saraqa faqtacuu yadah hadduu xado gacanta gooye uma in saraqa faqtacuu rijlah hadduu mar labaad ku noqdana lugta gooye fain caada faqtacuu yadah hadduu saddex ku noqdo gacanta gooye gacantii kale soo hadhayn waysooma fain caada faqtacuu rijlah xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin uruq iyo shawaahid badan buu leeyahy walidaalika sheekh naasir fi lirwa wuxuu leey xadiidkani waa saxiix bishawaahidihi marka lagu daro ama waa xasan weeye kaa waa la dariishaday aaaar ka sugan cumar iyo cali iyo saxaabadana way daliishadeen wax khilaafay oon ognahayna ma laha yidhahdeen allaahumma hal qadiyad marka laga reebo intaan la gaarin aahaartaa waxaa ka mid ah aahaar bayhaqi iyo keyrkii ahar ay warinayaanoo saxiixulisnaada oo ah. ibnu cabaas uu leeyahay ra'aytu cumara bna alkhaaab qaaca yada rajulin bacda yadihi wa nin gacan ka gooyey ninkaasay u horeysay lug iyo gacan in laga gooyey waxaa kaloo sugan cabdirazaaq ay warinayaan ibn xasmi iyo najdata bni caamir alxaruuri su-aaluhu ibnu cabaas soo weydiiyey waxaa ka mid ahaa qofka saariqa yasraqu fatuqطacu yaduhu uma yacuudu fatuqacu yaduhu اkraa haddii gacan la goyo uu ku noqdo ma gacanta kalean la goyn su-aashaa soo diray aayaddii wsaariqu wsaariqata faqطacuu aydiyahumaa labada gacmood soo ma aha buu soo weydiiyey markaasuu wuxuu yihi ibnu cabaas balaa waa la goyn walaakin warijluhu min khilaafin gacantii midigee la gooyey lugta isweydaarkeeda ee bidix baa lagu xijisiin ibnu cabaasna saasaa ka sugan radia allahu canhu a laakiin cali baa waxaa ka sugan isaga inuu yidhi gacanta midig baa la goyn kadibna talbidix lugta bidix baa la goyn intaa kadib hadduu xado waa la xiri xabsi baa la geyn gacanta kale ayaan la goyn ee bidixda wuxuu yidhi inii astaxii min allaahi ilaahay waxaan ka sarriiganayaa inaan qofkii ka dhigo qof wuxuu ku isijaysta aan haysanin bal gacantana ku istijayste hala daaye ui salaada hau ahaara qaate bidix wa in qaban maysa ra'yigaa cali baa qabay radi allahu canhu ardaa taasaa loo daliishaday afartan xaalo xadiid jaabir oo isma min hada albaabiya ah wuxuu leeyahay isagu intaa kadib hadduu ku noqdo arbaraka beelaha qoorta hala jaro xilligii abubakr radi allahu canhu isagaa waxaa dhacday nin baa yimid ninka wulaadii abubakar buu ka dacwoonayey walaada abubakar ha ka dacwoodee ninkani gacan baa go-nayd riwaayadka qaarkood labada gacmood buu gonaan qaar gacan iyo lug buu goonaa bay leeyihin tuugaa loo gooyey abubakar masaajidku daris laha wuu soo dhaweeyey xaafadii wax ka cuncuni jiray masaajidkaasu qur-aan akris badan oo salaatuleel tukasho badan oo caawo dhan soom badan buu ahaa abubakr markuu soo maro wuxuu dhihi jiray wallaahi maa layluka bilayli saariqin qiyaamkaaga iyo salaadaadu nin tuuga uma eki maalinkii dambe reerkii ree abubakar ahaa baa alaab dahaba la waayey mag meera gashay isagoo la daydayayuu arkay baadigoob buu bilaabay marka maxaa tuug shaafiya qaali maqasheen isaga xaday alaabta markaasuu maanta oo dhan leeyahay ilaahu soo qaba ninkii reerkan khayrka badan ee aalubakrga saalixiinta ninkii fajaciyey ilaahu ninkaa soo qab ilaahu ninkaa ka ninkuu sheegaya waa isaga wax la raadiyo la raadiyaba alaabtii nimankan dahabka iyo wax ka shaqeeya baa laga ag helay dhab ninkii baa la qabtay waraayaa kuu keenay war nin baa ii keensaday bu i baasha meesha dhigtay haddii la raaraadiyey ninkii lagu raaraadiyey si u raaraadinay war waaka waaka waaka bu ninkii laftiisi waa la qabtay waryaa waaa la sheek runta waa run bu anaa xaday ninkii habaartamayey ee baadida dadka la daydaayey soo qabanba waaa lagama sheegi jirin baadida nin kula daydayo oo daalna kaa badiya yaa heshana aan doonin baa jira daain abidkaay waa kaa orod badan maantao dhan bu kula raadi laakiin ilaah hesha ma doonayo daba ah, ninkii dxalay u deedeeyo oo hadda dawladuhu barnaamij sameeyaan wey dadkii mucaarad ku noqda ama yar waayaan intay laba qoryo usoo dhiibaan ay gaangis ka dhigaan ciidankii riboodka qori lahaana la diyaariyo bay laba xabadood shan xabadood madaxa qofka kaga dhufanayaan way cararayaan xaggay ka wareegi koorkii driska iska soo bedeli gawaaniday soo raac iyagaa riboodkaagii qori lagu dilay ka qoraya waayogii ku dilay de fayl loo dhiibay oo hala baadhan la yihi kii ku diray uu qoray oo hayo goormaa laheli ninka baaraya de ku dilay ama wax ku yeela baaraya waa kii ku dilay laftiisa ninkan baadida daydaayaya waa ninkii xadaya meel geystay ninkii xaseeyey laakiin maadaama ree abi bakr reer la yaqaana ay ahaayeen ay tilmaameen ummaddii oo dhan baa raadin gashay qof iska socdun baa ninkii wax iibinayaba dhab waka waka waka waka adi la soo qabay waxaa ka dhacday daydaydiisii maxatuug shaafi qaali baa ka dhacday mataqaana maxatuug shaafi qaali nin baa layi beer baa laga xaday ciyaal baa ka xaday uu soo raad qaaday marka casarkii caruurtu shaafi waxa la ihahda ay qaadi jireen oo xaabada inta lasoo garo lagu istaago bismi illaahi shaafe bismi la yihahdo makribkiibu caruurtii iyo beerta kasoo xaday raadkooda waayey oo shaafi qaadayu yii tu fiiriye maxatuug shaafi qaadi marka de waka shaafina qaadayaanay tuugadu ismalaa adduunku arrintaa aad bay u badantay waxaa kamid ah cabdillahi bin ubay ibn abi saluul soo ma taqaanaan munaafiqiinta madaxa u ahaa nabigu maalinkii khudbada jumcada marka la gaaro nabigu markuu fadhiistay intuusan khudbada bilaabin buu halkan istaagi jiray hadaa rasuulullaahi wey ilaahay baa idiin soo diray liibaan labada daarood baa laydinla damcay nafya maalba u hora waa inaad garab istaagtaan waxba kama jiro wax ka jira lama arko marka waxaad arkaysaa marka hala yaabina in wadankii dadkii dalkii lahoo qaylaya laakiin fuaytay waxba ayna ka jirin war diinta u gurmada war ka kaca ninle oo been lowa inaad aragto aan waxba ka jirin way fara badan tahay nin waxaa lagu yihi sheekh ahaa oo meel soomaaliya kamida ah, kutub un ka akriyi jiray oo axmaaladan la dagaalamay dhihi jiray oo qaaraanka ururin jiray baa maalinkii dambe ay soo baxday sarkaal garaadal oo la shaqaynaya inuu yahayo markii uu dadka wacdiyo kutub buu akriya xadiis buu akriyo fiqi buu akriyo luquu akriyaya dadka markuu wacdiyo qofkii qiirooda buu hoosta ka tiibaan geliyaayo magaciisa ka diraa marka aduun mahatugsha fii qaadi baa badan ninkii aqtaca saasuu ku dambeeyey fain caada cuzira tacziirkaa qatli maanimiyaa riwaayada waxaa la keliyooday jaabiro dacfi baa ku jira fain lam takun lahu ninka yamiinu midig maba leh marka uu xaday waa xatooyadii koobaad laakiin gacantani waa go-an tahay ama waa cilin oo kuma dhalanba quicad rijluhu lyusra lugta bidix baa la goyn maxalkii awalkaa hadduu tacadiro badiilkiisi baa la aad ku xigi wain kaanad hadday ku taalla midigtiisi way fiican tahay markuu xaday falam tuqtac lama goyninoo waa lagala daahay xataa dahabat ilaa iyadoo ay iska go'day ninkun baa xanuun kaga dhacay ama shil iyo waxbuu galoo ka ka gacantii baa go'day maxkamadna waa ku socotay oo in gacanta la gooyaa la rabay saqata alqacu goyntii way dhici wixii la goyn lahaa waaba go'ay bacda luzuumi alxaddi xaddu cayn bay ku waajibtay cayntiina bacda hubuutihaa xaddi ku sugnaatay ayay go'day mar hadday xilligaa kadib go'day wixiina way la tagtay cayn bay ku laasimtay waidaa quica haddii la gooyo umisa almaqacu meesha laga gooyey waxaa la gelinayaa bizayt alxaari saliid kulun manaa dhiig joojin baa loo samaynayaa wey qofkii in gacan la gooyaa la rabaa inuu dhinto ujeeddadu maaha xilligaasna waxay ahayd maadaama xubnihii iyo xididadiiba ay dhiig fakanayaan saliid baa la kululeyn jiro waa la gelin xubnahoo xididoo dhan way isqabsanayaan marka jag dhiig waa istaagayaan haddana calaa kulli xaal dhiig joojin baa loo samaynayaa hadda sida loo oo loo gooyaan idiin sheegi marka marbaa hal mar baan ka qayb galay qof gacan la goynayo maalinkaa in la gooyo qofkaana aad baan ugu faraxsanaa madiinay ahaydow aad baan ugu faraxsanaa maalin jimca waxaana ku farxay markii la akriyey qisada loo goynayo bil ramadaan bay ahayd masjidka nabiga qayb ragii qof dumar ahayd qofka la goynayay alla waxay cabaaday maalintii masjidka nabiga qaybta dumarkay gashay waa la soomanaa dadkii soomanaayoo duhurkii seexseexday haweenkii manqas yaroo kuwa dahabka lagu guro ay wadataa boorso yarna hoosay ku wadataa way u furan tahay dhag way daftaa way gashataa dhag dadkii waa la hurdaa kol ay ku yar galgalataa masaajidku waa camera ka cameraa furan iyo raaderaa ku jira qolyadii muraaqabada iyo ilaaladaa ka arkay cameradii islaantan masaajidkii safka dad sooman oo masaajidkii nabiga ku jira oo duhur tukaday casarna sugayo intay daaleen yar qayluushaday qofka dahabka ka guranaya waa jariimo fara badan waay meeshii baa la arkay kaameradaa si fiican loogu dhaweeyey waxay samaynaysaa la arkay masaajiddeeda tiirashoodu wada nambarsan yihiin markiibaa akhawaadka loo diray akhawaadka maadago waa qoyn akhawaadkaa loo diray akhawaad ma taqaanaan akhawaadku waa rag iyagoo koray oo yar yaro la keenay oo reerkoodii iyagoo yaryar ay xiniinyaha ka bixiyeen afrikadan galbeed waxaa ka jiray curf iyo dhaqana qoysku ilmahooda wiilashooda mid ka mid a ah, isagoo yar xiniinyaha intay ka bixiyaan inay xaramka ku sadaqaystaan ay u hibeeyaan guryo gaaray degan yihiin awqaaf bay lahaan jireen waxay arki jireen annagu weli inuu baqaayaadkoodu nool yahay garan maayo waayihiidham waa la mamnuucay duub weyn bay qabaan dhar gaarana way qabaan idan uu bahalka carabta iyo foox iyo wax lamida ku samaysan yahay oo qiiqayay masaajka la dhex wareegi jireen qofkii arkay ama arkaba kuwaasi qaybta dumarka iyo raggaba way galaan nimankaa qaar kamidoo tababaran baa la diray qofka saas ee midabkaa leh bahal ay ku hadlayaan oo dhegta ugu jirana way wataan waa la hagay marka halkaa u leea bidixu leea midigu leeo halkaa mar waad ag taagan tahay kan miy ahaa dhab saasaa lagu soo qabtay siiradii markii la akriyey waxaan idhi alleelaha way habboon tahay tan in la gooyo gacanta masaajidka nabiga oo dad salaad sugayo oo weliba sooman maqas dahab kaga guro dumarkii waa jaraa-in islulfulay waayo waxaa la sameeyaa marka xarig meel ka soo lalmada baa gacanta inta la geliyaa lagu xiri halkanna qofka gadaal waxbaa lagu xidi baton baa la taaban marka fagguu la boodiyo tani wayba kala bixiba harag keliyaa soo hari haraggaasaa jag lagaasi iyadoo haragoo kala dheeraata inbay hadda nin rag tababaran oon la gafaynin bahasha baa dhag ka nimanka jallaadiinta meeshaa sida loo tababaray waan la yaabay ninka qoorta aan la gafaynin weligaaba qoort hal mar dhag ka hadday u badan tahay dhinacbay iska haysan saasuu isu raacan haddii kalena madaxba halkaas kusii dhici qofkoo isqarinaya oo luqunta qoorta kuli jira meel unbu ka taaban meelaha keliyahan buu jig saaduu yidhahdaba qoortu waa maqanta meel lagu tababaran wey tanna aad buu u tarabadan yaho dhag buu ka siin gacantii way lalman maxaa lagu samayn gacantaas cinda bacdi lfuqahaai xadiidkeedu waa daciife qoortaa looga loo gelin bayna makaasa dadka dhaway arkayaan qoortay uga lalman hadda laakiin masaail badan oo kalaa soo baxay haddii gacantii qoorta looga lalmiyey intuu la tago dhakhtar markaaba aado gacantii dib loogu sameeyo isqabsato maxaa la samayn mar labaad ma lagoyn maya ayb laakiin maa ubiinaca min xayin fa maytatun wax nool wixii laga gooyo waa mayte iyo bakti ba maytaduna waa najaas nin najaasa wata miyaha oo qofkii salaadii maka asix najaasuna xambaarsan masaa'il badana axkaama ka dhasha calaa kulli xaal fuqahadeena waa hor ay ka hadleen fain saraqa hadduu xada duuna nisaabi wax ka yar kow aw min gayri xirzin meeshii lagu xifdihi jiray meel aan ahayn buu ka xaday aw maa lahu wuxuu ku leeyahay shubhatun shubhatu xaqin uu ku leeyahay buu xaday ka maali baytilmaali sida xoolaha baytulmaalka hantida dawladda hadduu xado de dadkii xuquuqda hantidan kulahaa hantida dawladdu ummaday uhaysaa isna ummadii xuquuqda kulahayd buu kamid yahay wa maala bnihi ilmihiisa xoolahoodu xaday qasnadii wiilkiisuu jabsaday anta wa maaluka liabiika soo shubha maaha aw abiihi ama maalka aabbihi hadduu maanta xaaje iyo baahi sheegan lahaa xoolaha abihi nafaqii waxbuu ku yeelan lahaa sawmaha asalka iyo faraca aw maala maalikihi ama addoon buu ahaaye sayidkii lahaabuu xoolihii ka xaday xilligii cumar bay dhacday nin baa wiil soo keenay wuxuu hi addoonkaygi wey xoolahaydu naga xaday wuxuu ihi maaluka bacduhum fii bacdin xoolahagu way isku jiraan buuyi hora soco waxba la xadi maayo xoolahaaga waa isqaatay oo iscunay marka loo xadi maayo yihahde lam yuqtac la goyn maayo waxaa kamida bay yidhaahdeen fuqahadu xiyal bay sameeyeen waxay dhaheen nin faqiiha ah allis faqiih ma taqaanaa tuug faqiih la ninka tuuggihi wadaad wax soo bartay buu noqon karaa sooma wadaad wax soo bartay qalinkiina isagaa haya qaylkiina isagaa garan sooma fuqahadu waxay yidhaahdeen wadaad faqiiha xad lagamaba oofin karo xaddu sariqa maba qabataba maxaa dhacay xiyalkiiyo luuqluuq buu yaqaanaa waxay dhaheen xadda wuxuu markii lagu qabto uba isgedii xoolahan aleh bu dhihi malihid waan leeah ninkii waabaka wuxuuba la soo taagan yahay xoolaha an aleh markhaati keenso markhaati ma haya ninka kale ha ii dhaarto masalau lmudaci walmuddacaa calayhi bay noqono shubhatu iddicaai lmulki tamnacu lxadda xadda reebtaagide oo nin haduu xoolo qaatayoo anaa leh ku doodaya maba xadina anaa lo oolaha kas baan u qaatay anaa iska leh waxay dhaheen faqiiha marka lagu qabto xatooyada anaaga buu yidhaahdaa qisaska allisulfaqihna qisas badan bay leedahay rag tuuga lagu qabto oo rag fiqiga wax ka yaqaana aha waxaa qisaska u qariibsan kamid aha bay yidhahdaan nin tuuga fiqigana wax badan ka yaqiinay baa magaalada duleedkeedu nin ku helay dhab dharka dhig bui waryaasiib warniyo warniyo uu beriye wari amaan ku dili ama dhig bu markaasuu xu niya waxaad yeeshaa anuu qawan magaalada ma geli karee ballan baan kaa qaadi waan kuu dhaaran waan kuu keeni dhar kale markaan soo qaato markaasu wuxuu yidhi yamiin mukrahi laa tancaqid nin la qasbay mukraha baa tahay u la qasbay nin la qasbayna dhaartii ma guntanto xagguu ka soo wareegay wuxuu is yidhi bal si kale haddana dhaho wuxuu yidhi haddaba xoolahan waan ku guddoonsiin markaad guddoonteed milkida kadib idaybi markaasuu wuxuu yidhi nin mukrahaa tahayo mukraha tasarufaadkiisu ma asaxaan guddoonsiintaadaasi tamliigii noqon maysa aniga wuxuu yidhi haddaba i aamin wuxuu yidhi tuug iyo tuugadu amaah ma gasho tuug baabaan ahaye ammaane iyo dee sariqa iyo ammaane xaggey iska soo galaan bu yidhi asaariqu laa yakuuna amiina weligii saariq amiin ma noqdo ila akhiri marka waa imtixaan iyo balaaye hadduu ku helo nin muclintaa leegta hadduu ku helo musiibo waay ayb wuxuu yidhi waxirzu kulli shayin wax kastaba xirziga lagu xifdana bixasabihi isaga waxay ku haboon way jinsigiisa iyo zamaankiisa iyo makaankiisa xadidaya xirsi xoolaha iyo ka dharka iyo ka lacagtu su mid maaha wayakhtalifu wuxuu isku khilaafaa u kala duwan yahay biikhtilaafi ilmaali hadba maalku si u kala duwan yahay walbilaadi wadamadu say u kala duwan yihiin wa cadli sultaani wa jawri maamulka jira inuu maamul caadil oo nabadgelyo jirta yahay iyo inuu waxay yahay maamul khaain oo meel tuuga ay tahay magaaladu magaalo tuuga inay tahay oo alaab walba in la xirxidho albaabka la xirto gaariga la xareeyo ay tahay inay iska nabad taho gaariga guriga hortiisa la iska dhigto xirsi dadka u wadaya waa kala duwanta wa quwatihi wa dacfihi sultaanka awoodiisi iyo xoog nin xoog la adag inuu yahay mid daciif oo miskiin oo tabardaran inuu yahayna waxay saamayn bay ku yeelataa faxidu hiyaabi dharka meesha lagu ilaaliyo waktigiisii buu ka hadlayaa wanuquudi lacagaha waaljawaahiri waxyaabaha macaadinta qaaliga iyo walxuliyi waxa la isku qurxiyo dumarkiiy raggiiyo saacadahi waaa la xirtaa asunduuq lmuqfalu sanduuq xihan waay kuwaa sanduuq xihan baa la geliyaa banaan lama dhigo waxirzu mticati mataacda iyo alaabtan badeecadda ahna addakaakiinu lmuqfalatu dukaan xihan weeye waama xaarisu waardiyana joog dukaan xihanoo waardiyala waay wadawaabbu gaadiidka fardaha iyo lamidkaana alistiblu buul fardeedka weeye fardaha meesha la geliya iyagana waa gaadiidka gawaaridana baakinka waa waay walaafaasu alaabta guriga ee fadhiga iyo waxa lamidkaana sufat lbeyti guriga qaybtiisa hore iyo fadhiga la fariista way oo kuraasti fadhiga xagee kaloo la geeyaa fadhiga la dhiga ma waxaa la dhihi xirsigu tiliyeedu qolka jiifka waa in la geeyaa maya bixasab caada tanba caadu say tahay fadha hadii la dhigayo haddii balkoon la dhigayo hadduu meesha la dhigta way wa xirzu lkafani kafanka xirzigiisuna alqabru wey ninkii qabriga qodee kafanka ka siibta meydka waa hadday rubucu dinaar gaarta waa min xirzi midli nin ka xaday way acraabti iyo caadadii u tahay wey walow ishtaraka snaani laba hadday wadaagaan fii ikhraaji nisaabin hal nisaab soo bixintiisa faqad oo keliya lam yuqtac la goyn maayo waaxidun mid minhumaa kamida xifdiga nisaabkii hal qof baa loo gooyaa laba qof hadday nisaabkii wax dhan soo wada bixiyaan waxaan laba nisaab dhannayn oon nisfu diinaar dhannayn hadday soo bixiyaan oy wada xadaan midna la goyn maayo waa la tacziiri waayo mid waliba fii xaqihi nisaab ma dhanna walaa yaqطacu اlxura qof xor ah ma goyn kara gacantiisa ila alimaamu aw naayibu imaamka ama ciddii matalaysay hadduu jiro wayaqtacu cabda waxaa goyn kara sayidu sayidkiisa baabulxuduudki aan soo maro aqimu lxuduuda calaa maa malakat imaanukumti wey walaa qaca la goyn maayo calaa man intahaba qofkii si cad wax u booba aw ikhtalasa dafa aw khaana khayaano wax isdaba mariya aw jaxada alaab iyo caariyo loo dhiibtay diida wuxuu leeyahay qofkan saddex afartan midna xatooye maaha intahaba waxaa la yidhaahdaa nin hadda meeshaa boobaya dadka gurigaas intii la jabsaday la bililiqaysanayo magaaladii baa bililiqa loogu dhaqaaqay xoolaha aragtaa la bililiqaysanaya ama xoolihii baa dhinac lagaa boobayaa xoolaha saasoo kaleetaa bililiqada intihaabka iyo nuhbadu ma fiicna wuna dad wuna gudi waa la tacziiri laakiin sariqa maaha sariqada waaya khufyatan si qarsoonin lagu qaato way waxaa lamid a ah ikhtalasa qalinkii iyo waxaa lahaysayba dab intuu kaa siiye bu isdhigay orad alaabtaa gacanta ku wadatay buu kaa dafay aw khaana ammaanaad u dhiibatay oo markaasu ku khayaanoo laba cadcad buu kaa isusha kaa saaray aw jaxada alaabbaad u dhiibato wuu ku inkiray kuma arag kumana aqaan buu ku yidhi waxaad i dhiibateen lama arag way ku caddaatay intoo dhan ninka khiyaanada iyo jaxdiguna biridaaku ku qaaday xoolahan markii hore caaliyadu biridaka ku qalagalay khiyaanadana markii hore ammaan ahaan baad ugu dhiibatay sariqa maaha nin bikayri idnihi can ariiqi tacaddi ku qaatay maaha labada kalena sariqada waxay kaga duwan yihiin dee ummaddii oo dhan baaba kula aragtay adigana xoolahaaga marka la qaadanaya waad aragtaayo inaad iska celisiyo inaad raacataa fudud hebel baa la cararay anaa kaa daba iman amaba kan cararayo boobayo waad ka ceshan tuugada laakiin cid uu barin lama arko cidaad waxaa wey ninka wax xaday ninka laga xaday baa ka dembi badan bay soomaalidu yidhaahdaan dadkao dhan baa tuhmi kaloo meel baad isku qaadi meelaad u raacdaad waayi ummadii oo dhan buu ninkan khalkhalgelin ninkan laakiin waa wax marmar dhacaya nin tabar daran haddana raad loo raaca loo muuqda way ihahdeen nabigaana yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laysa cala alkhaaini qacun nin wax khiyaamay goyn laguma laha walaa calى اmkhtalisi qaطcu riwaayada tirmidi waxay leedahay laysa calىa khaainin walaa muntahibin walaa mukhtalisin qaطcu gacan la goyn maayo dadkaas dhan faslun waa qaaicu ariiqii weeye qofkana man shahara الsilaax dadka waxaa weeye burcadii iyo isbaaraleydii iyo mooryaantii jidadka fadhiisanaysay dadka baadhanaysay ee ummadda jidadka laga mari waayey maxaa lagu samayn asal waxaa u ah tacaala inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khazyun fi dunya ilaa akhirka haada walahum fi laakhirati cadaabun cadiim man shahara silaaxa qofkii hubka la baxa wa akhaafa sabiila jidkana cabsi geliyoo laga mari waayo wajaba cala alimaami aw naa'ibihi imaamka ama ciddii naaibkiisa ah waxaa waajib kuwa ah talabuhu raatigiisa in ninkaa la raadiyo oo la soo qabto oo la caydsado oo lala dagaalamo waajib wey say ummaddu nabad uga hesho ayib ninkii haddii lasoo qabto mise hadduu iskeeno hadduu isagu iskeeno intaan la qaban wixii dembi gaaree uu galo dhiig iyo maala waa gaar laakiin xaddii caamka ahayd cuquubada ahayd way ka dhici oo ilaahay baa hi liladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha afuuru raxiim kuwa toobad keena intaan lasoo qaban ilahay waa u dembi dhaafaa ninkiisa lasoo qabto waa la raadsaday waa la dabagalay gacantaa lagu dhigay isagoon issoo dhiibin fain waqaca haddii uu gacanta soo galoo ku dhaco qabla jinaayatin isagoon wax dembiya geysan xoolana aan dhicin dhiigna aan daadinin cirdi iyo kufsashana aan samayn laba labada way ku dhici kartaa in laga gaadhay oo waxaan kuba cusba iyo in ujeedadiisu uu meesha ugu jirayba qof dilna ma aha xoolo qaadana maaha dadku kaga dhixiyaa markuu qarba qarba geliyo la nexo intuu ku qoslu iska sii daaya socdu yidhaahdaa intaasuba ka helaaba hadduuba sidaa oo kale ahaa cuzira waa la tacziiraya wixii imaamku u arko baa la tacziiraya tacziirta xaddeedana waa fasal inoo iman doona insha allahu tacaala wain saraqa hadduu xada nisaaban xoola nisaabkii xatooyada gaadhay bishardihi shuruudiisii oo dhan xuduud shariiqada ee shaksiga iyo maalka iyo qaabkaba u noqonayeyna quicat yaduhu lyumna gacanta midig baa la goyn iyo warijluhu lyusraa lugta bidix hal mar la israacin oo waxaa lagu dabaqi aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin jumlada aayaddaa lagu dabaqaya wain qatala nafsan hadduu dilana qutila xatman wujuuban baa loo dilayaa wain cafaa haba cafiyaa waliyu dami dadkii dhiiga lahaaye waayo xaddan dilku waa laba qaybood adigii qofkii qisaas buu leeyah oo dil bay waajibisay xiraabada lafteedii iyo burcadnimaduna dil bay waajibin kaagii haddaan cafida kii kalaa lagu fulin an yuqataluudi aayaddii baa lagu dabaqay hadduu wax dilay wain saraqa hadduu xado oo waqatala dilana labadaba hadduu isku dara qutila waa la dili uma suliba waa la daldali alaaa time sax maalmood baa ji tiirka lagu xidhi aw yusallabu way qatala fa yuqtal waanan la goyn min khilaafinna waa loo goyn kadibna saddex maalmood baa isku darkii jidka lagu xidhi oo meel laga lalmin lama aasi kara lamana agmari kara say dadku u wada cabsadaan wain jaraxa hadduu wax dhaawaco aw qaaca arafan qaar buu dadka xubno gooyey iqtusa minhu waa la qisaasanayaa min gayri taxatumin laakiin waajib ma ahano dadkii lahaa way cafin karaan intaana masaladii xiraabada weeyo innaga dad badan oo isbaarooyin le waa lagu fulin lahaa harci ahaan lagu fuliya ku ficlaan lahaayeen faslun waxaa weeye fii xaddi shurbi wey kan khamriga cabitaankeeda khamri waxaa la yidhaahdaa sharciga wax kasta oo maandooriya ah walidaalika wuxuu yihi kullu sharaabin wax kastaoo la cabo oo askara ay dadka maandoorisa kaiiruhu intiisa badan marka la badsado umaanka iyo maskaxda waxu dhima xaruma waxaa xaraam ah qaliiluhu wa kaiiruhu intiisa yar iyo intiisa badanba waa xaraam nabigaan yidhi alayh salaatu wasalaam xadiiskii jaabir iyo ibni cumar iyo maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraamu wixii inta badan ay maanka badashaay intiisa yarna waa xaraam waxaa kaloo nabiga ka sugan alayh salaam inuu yihi riwaayo kale maa maa askara alfaraqu minhu wixii uu weelka faraqa la yidhaahdo oo saddex suus u dhigma waa laba litir iyo badh lagu dhuftay saddex taqriiban waa iska toddoba litir iyo badh wixii toddoba litir iyo ka badan markaad ka cadto aada waalanayso fa mil-u lkafi minhu xaraamun sacabkaa in buuxisa ma cad kasi ani intaan gwaallida gaadsiin maayo laakiin inta ka sokaysaan yarka kabaro yar fuudfuutin lama ogola waayo bar haddaad bilowdood barato aniga marduuf cuni maayo hal mi hal laan keliyaan qaadan lama ogola waayo marduuf markaad cunto iyo tobankiina markaad cunto qaadka haddaad waalanayso maankaa wax u dhinmayo hal laan haddaad maanta cunto berri labaad ka dhigi berri markaad laba ka dhigtana beri dambana saddex baa ka dhigi saas darteed maadadoo dhan baa la afjaraya kamran kaana ha noqdo khamre oo casiirkii cinabka laga sameeyey aw nabiidan ama wax kale oo la qasay ha noqdo aw ayrahumaa waxaan intaa midn ahayn nabig ala sla wuxuu i kullu sharaabin askara fa huwa xaraamu cabitaan kastoo maskaxda badelaayey waa xaraam marna wuxuu yidhi sida muslim warinayo kullu muskirin khamrun maandooriye kastaba khamri baa sharciga la yidhahdaa alkamru ma khamar alcaqla wey kamri wixii caqliga bedelo dhan baa la yidhaahdaa wa kullu muskirin xaraamu maandooriye kastoo dhanna xaraam wey saas darteed baa nabig alay slam waay markii sharaab la weydiiyo uusan aqoonin oo gobollo iyo deegaana laga iman jiray kaasaa meesha iyada laga cabaa ee ka waran wuxuu dhihi jiray masmaanka maskaxda ma bedelaa ha haddii la yidhahdo waa xaraan buu dhihi jiray maya haddii la yidhahdo waa xalaale cab buu dhihi jiray saas darteed sharaabkani haddii uu maanduuriye yahay ciladu waa iskaarka iyo maanduuriyada wax kastoon sharaab ahayn oo la cuno oo maanduuriye ahna sidiibuu qaadan sida qaadka iyo xashiishada iyo waxa lamidka qaadku ma baandooriya markayna dhaheen waxaan nidhi oo imisaa waalatay oan aragnay inta anigu goobjooggu ahaabaa baan tira lahayn anu intaan goobjoog ka ahaa intay qayileen nin waxaan garanaya oday oo sheekh ahaa oo axkaamta akrii jiray habeenkii dambe si u qayilayay magaalo ijaara la yihahadaan joognay xilligaas waa nineteen eighty six salaadii cishaha la adaamay ninkana khalaas xaddi uu ka baxay waysuu bilaabayoo markaasoo dhinacan dhaqay wejiga gacanta midig buu dhaqay dhegtuu mariyey madaxuu mariyey lugtuu mariyey midig salaad cishuu istaagay allahu akbar ku yii idinka ninkii sheeka ahaa axkaamta akriyi jiray saa u weysaystay mamiir qaba wax laba ragcadood markuu tukadayba qosa inta ku dhufta isa soo gediyey wuxuu hor kuwii raxiidka waxna kala haystama maqasheen idinka ilahay ku dhaariy ninka miir qaba shacari guraa wuxuu yihi waa gaarisa baa mid qayilay gurigii buu ku kululaaday wuu soo baxay ari meel falfadhi dad mooday markaasuu soo ag fadhiistao la sheekaysanaya haye masaasa ari ninka aniga la sheekaysanaya ba miir qaba midna kibriidkii baa ka dhamaaday sigaarka uu ku shidanayay xilli roob roob daay bay ahayd birahan dheer dheer isgaarsiintu nalkooda kora ma damo meel dhulka biyo ku jiraan buu guduudkii uu ka dhex arkay dhuxushan dabka ee meesha taala sigaalka ka shidu isleeya ah marka jilbuhu dhigtay halka si ku qabto biyihii baalka jelina muusanaya ah hadda ninka maamiir qabo ninka intuu ka soo baxay halkan isli halkan wudi straight oo macawis iyo funaanad garana qabiya kaba dacas musqushaan geli yiri isagoo ibriiqi wata karyaakoo laga soo qabtay ninka maamiir qabo xashiishadii iska daa iyagana laakiin shaaficiyadu hadii wax naga yeeli lahaayeen qamaraynka iyo qiimeeda ibn xajar alhaytami baa tuxfat lmuxtaaj fii sharxi minhaaj fasal dheer er kaga hadlay oo xataa ninka cuna faasiq inuu yahay sheegay markhaati aan gelin ibliis gabdhihiisan aan weli u hayn oo uu xaraam yahay haddii tuxfaha iyo shaaficiya aan haysanaa iyagiina raaci maynana masale kale waay aw waxaas maandooriyahoo dhan baa la yidhaahdaa faman shariba ninkii cabo wahuwa baaliqun isagoo qaangaara caaqilun caqligiisu jooga muslimun oo muslin ah gaal dimiga loo qaban maayo diintooda xaraam kuma aha mana loo diidi jirin oo xilligii saxaabada iyo dimiyiintii madiina way cabbi jireen mukhtaarun khiyaarkii ku cabbay caalimun bihi og inuu khamri yahay waxaan maandooriye inuu yahay og haddii loo qariyay isagoon ogeyn uu cabbo ama biyo kale raadinay intuu iska cabbay hadhow uu ku waasho loo qaban maayo wa bitaxriimihi khamrigu inuu xaraan yahayna og lazimahu lxaddu xad baa ku laazimi wahuwa xaduna arbacuuna jaldatan toddobaatan jeedal weeye lilxuri qofka xorka ah wa cishruuna labaatan lilcabdi addoonka wey bilaydi gacmaha dharbaaxo wey maxaa lagu bilaala dhici dharbaaxo kow wanicaali kabaha waatraafi iyaabi iyo marada farqahooda lala dhici nin kab ku dhufta iyo nin dharbaaxo ku dhufta iyo nin marada ku garaacaa la noqon dee laysugu yimaado bog bog baa lagaga siinaya wayajuuzu bisawti in lala dhacana waa banaanta laakiin in bisiyaaqi usha u dhinto wajaba diyatuhu in la maq waajiba wuxuu yidhi afartan baa lagu dhufanayaa nabigaa afartan ku dhuftay oo cali radi allahu canhu waa kii lahaa nabigu afartan buu garaacay cumarna afartan buu garaacay wa kullun sunnatun afartankaana ka jecla fain ra'aa hadduu arkay ninka imaamka ah an yaziida fi lxuri ninka xortaa inuu ugu daro ilaa amaaniina sideetan wa fi lcabdi adoonkana ilaa arbaciina afartan jaaza banaande cumar bay ka sugan tahay sideetan inuu ku dhuftay sababtuna waxay ahayd khaalid ibn lwaliid baa waraaq soo diray wilaayaadkii u hayay wuxuu yihi cumarow dadkii khamrigii way ku fakadeenoo waan ka kalilah riwaayadka qaarkoodna isagaaba yimid bay yidhahdaan majliska saxaabo badan baa joogay oo cashara mubashiriin rag badan baa ka joogay intii noolayd cumar wuxuu yidhi wakuwa asxaabu rasuulilaahi fadhiye dee talada waad dhex digtay wad waxay yidhahdeen qaarkood baa hadlo waxay dhahdeen annaga siddeetan in looga dhigo baa nala quman tiibuu cumar ku furiyey radi allahu canhu ardaa sababtiiyo cillada aar asixin baa jira oo daciifa oo cali baa yidhi munaasabadii ka yidhi la yidhaahdo oo wuxuu yidhi idaa sakara hada wa idaa hadaftara wa cala lmuftari amaanuun ninkan hadduu maankiisu tago u iska hadhadli hadduu hadlana uu caytan iyo qadaf iyo wax lamidu keeni xadulqadfina sideetan bay ahayd ta aan ku dabaqno markaa cumar baa yihi ablaqa saaxibu kamaa qaal ad buu wuxu dheeraado u asiibay buu yihi hadalkaa cali yihi riwaayada saa u faahfaahinaysa ma asixin laakiin low maata hadduu dhinto min aziyaadati inta dheeraadkae afartankii hadduu u dhinto damina bilqisti hadba qaybteedu inta ay kaga dhigantaas dandhigi falow darabuu hadduu garaaco xidaa wa arbaciina kow iyo afartan baa isku dhufatay famaata uu dhintay qofkii damina juzan waa min waaxidin wa arbaciina juzan magtiisii kow iyo afartan inta loo qaybiyo baad kowga wixii kusoo hagaagaad bixin oo min diyatihi magtiisii ah haddaad sideetan ku dhufatayna de nus baad bixin masaladaa xaggee laga keenay cali bay ka sugan tahay fii saxiixi bukhaari waayri wuxuu leeyahay maa kuntu liuqiima xaddan calaa axadin fayamuut faajidu fii nafsii ilaa saaxiba alkhamri xad haddii qof aan ka ogo dhinto naftayda ay wax ku reebayso oon khamriga ahayn ma jiro haddiise intaan xada uu dhintaay magtiisa waan bixin lahaa waayo nabigu number go-an mama siinine bug bug bug bug bug ha laga siiya unbuuna yidhi taqriiban arbaciinka annagaa ku qiyaasnay buu leehy waman zanaa ninkii zinaysta dafacaatin dhowr jeer aw shariba khamriga caba dafacaatin dhowr goor caba walam yuxadda dhowrkii goori horena aan la xadin ajzaahu waxaa u gudaya likulli jinsin jinsi kasta jinsu zina iyo jinsu shurbi xaddun waaxidun hal xad baa u gudaysa kadalika sariqa dhowr jaar buu kadib baa la qabtay halkaa mar baa la goynaya waman wajaba calayhi xaddun ninkay xad ku waajibto wa taaba minhu ka towbad keena lam yasqut ma dhacayo xaddi xaddu tawba kuma dhacdo maradaad xad gashay allaahumma xaddu lxiraaba intaan lagu qaban haddaad tawbad keenta maahane masalada masala khilaafiya waxaa aada ugu doodaya inay tawbada xuduudu ku dhacaysa ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa aumiya uruq اxukmiya fi siyaasa harciya xadiid wuxuu keenayaa imaam nasaa-i wariyey oo culummadu sixadiisa isku hayaan oo dhacda wuxuu leeyahay xilligii nabiga dhacday wey xilli salaad subax la joogo oo masaajidka loo sii socda salaadii unbaa gabar gabdhihii muslimaadka kamid ila masaajidka way tegi jireen markaasay soo gadoomi jireen salaada marka laga baxo mutalaficaatin bimuruuihina maa yacrifuna axadun min algalas mugdigaan la garanaynin bay noqon jireen gaba shaw meel jidyar cillo oo luuqa maraysa unbaa nin iska laadlaadiyey waa kufsaday waana cararay qayladeedii baa lagu soo diray uu ka oo waa baxsaday alaba kaba kaba ka xagga usii cararayaa baa la yidhi xagga usii cararaye la daba la daba ordeeyey unbaa nin masaajidka iskaga socdaoo meel luuqa ka soo baxay unbaa dhab la siiba haddii iyadii loo keenay isagii wayay tiri isagii wayay tiri ninkii baa maxkamadii meeshii la keenayo markii la yihi ninkii xaddii ha lagu fuliyo in la dilo la rabo azinaa bacda ixsaanin baa meeshii nin soo istaagay oo yihi anigu ah ninka iska sii daayay qisadaa qisay ahayd qiso labaad buu sheegayaa uu leeyahay ninkii markii uu soo qisadan lafteeda wuxuu le ninkii markuu iskeenay horta ninkii waa la sii daayay khalad baa lagu haystay ninkiina nabigu ma dilin uu ka cafiyey xaddi maadaama jaaa taaiban wuxuu hi watawbatu tahdimu maa qablahaa hadduu ninku isagoo taaiba yimaado xuduudda xaqullaahi ee way dhici ama waa muxtamil inay dhahdo culimo badan baa qabta halkaas waa lagu doodaya laakiin jamhuur ahlilcilmi sidaa way inayna dhacaynin bay laakiin adiladeedu sariixta maacis markuu iskeenay zinada qiranay ahirni uu lahaa hadday bitawba ku dhacayso ay kaa dhacday baa la dhihi lahaa almara alkhaamidiya markay zinada xadda iskeentay ay ahirni ilahay waxaad ii celinaysaa sidii maacidaad u celcelisay dee tawbada mar haddaad taaiba tahay way kaa dhacday baa la dhihi lahaa ilaa xadda qaaici ariiqi ninka jidgooyada ah xaddiisa maahani idaa taaba hadduu keena tawbad keena qabla alqudrati intaan la qaban oon awood lagu qabta leelin fayasqutu jamiicu xaddi xaddiisoo dhan ee xaqillaahi ay way dhici lakiin wixii xaqulbashar ha ka dhici maayo walaa yajuuzu ma banaana shurbu lmuskiri maandooriyo in la cabo fii xaalin min alaxwaali xaalad xaaladaha kamida sinaba looma cabi karo laa litadaawi daawo looma cabi karo walaa licaطashi waan oomanahayo waxoogay jidiinka iqalalayna looma cabi karo nabiga xilligiisa alayh salaatu wasalaam nabiga khamrada la weydiiyey markaasuu dadka ka reebay markaasa nin baa wuxuu yihi inamaa asnacuhaa lidawaa'i anuu dadkaan ku daweeyaa rasuulka ilaahi nabigu wuxu hi inaha laysat bidawaain walakinaha daawo dawo mehe waa cudur bu iyada lafteeda imaam muslim baa fi saxiix ku warinaya xadiidkan mascuudna wuxuu ahaa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu idin amray anzala daa wa anzala cudur iyo caafimaadba ilaahay waa soo dejiyey fatadaawu walaa tatadaawu bixaraamin xaaraan ha isku daaweynina faina allaha lam yajcal shifaa'akum fii xarama calaykum ilaahay caafimaad idinma gelin wuxuu idinka xaaraantinimeeyey ilaa an yagusa inuu margado biluqmatin waxau cunto u afka geliyey inay dhuunta u istaagto ku margado maahane oo walaaya jidda uusan helin maa yusiiquhaa wuxuu ku mariyay jidko uu isku dhaafiyo fayajib waa waajib nafta si u badbaadiyo saa intuu u isticmaalay hadday maankiisa badashana wax jaa'is ay ahayd oo xad laga fulin maayo wey faslun tacsiirta wey fasalkaan ku gabagabaynaynaa man ataa qofkii gala oo la yimaada macsiyatan dembi laa xadda fiiha xad aan lahayn nisaabkii sariqaduu ka hooseeya xirzi milihi bay ka hooseysaa xaddu zinaa ma geline laakiin islaantii buu yar buurbuurtay waa yar buurbuurtay laakiin hoos uma dhaadhicin wa minhu waxaa ka mid a ah, walaa kafaarata sharciguna dembiga kafaara u dejiyey ma jiro sida dihaarka iyo wixii lamidka ahaa kafaaro loo jideeyena aan lahayn waxaan xadna lahayn kafaarana lahayn dembi hadduu gala qofkii min waxaa ka mida ah shahaadatu zuur markhaati beenaalu furoo lagu qabtay cuzira waa la tacziiraya calaa xasabi maa yaraahu alxaakim ninka xaakimka iyo qaadiga sida uu arko baa lagu tacziiraya waxun qofka uusan dib ugu noqonin la qiyaasayo baa lagu samayn hadday noqoto in la yar garaaca waa la garaaci hadday noqoto dan loo arka in la xira waa la yar xiri haddii loo arka in la ganaaxa maala waa la ganaaxi haddii loo arka banaanka inti la istaajiya waa ka wo in lagu yihahda wowo baa lagu dhihi hadba si la yihahda dadkuna isu mid maaha ninna waxoogay aad buu xoole jecel yahay oo jeebka in laga taabto wax ku daayaa halkaasu ka yar xanuunsadaa ninna waa nin dadka iyo sharaf kulahay allah allah oraaka da oraaka da in la yihahdo baa xabsigii iyo ganaaxa warniyo wax walba iga qaado dad ha ii sheegin bay ka taagan tahay dadkaa loo sheegi nina waa soomaali oo dilkaba xabsigaa uga daran ninka qof la dilay qof la xiray baa inooga daran xabsigaa la gey bala hebel waa la xiray waa la xiray waa la xiray meeshay ceeb ka tahay hadda wixii qofka iyo dabeec noocuu yahay iyo bulshada meeshuu kaga jira laleeyahay way yar xanuujin haddii loo arko nin akhyaara ah oon waxaan ahayn laakiin si uun sibiq uga dhacday oo cafis loo arkana waa la cafin waaa la mar dambe wey haddaad u noqoto dadkaan kuu sheegaynaa aqilu dawilhayaati casaraatihim buu noqon walaa yublaq bihi gaarsiin maayo haddii la xadaya adna alxuduudi xadda ugu hoosaysa oo jinsiga camalka uu sameeyey ah hadday xaddul cay iyo wax tahay aan qadaf ahayn xaddul la gaarsiin maayo hadday wax la yar cabcaboon maandooriye ahayn tahay xaddi shurbu la gaarsiin maayo hadday min jinsi zina tahay laakiin aan zinadii xadda ku dhicin awsan ku dhicin xaddu zina la gaarsiin maayo saasay uga jeedaan falaa yablugu bitacziiri lxuri la gaarsiin maayo ilaa arbaciina afartan walaa bitacziiri cabdina cishriina labaatankii shurbigiiyo la gaarsiin maayo lakiin xadiis baa wuxuu ahaa laa yajlidu fawqa cashri jalaadaatin ila fii xaddin min xuduud illaahi toban shaabu ka badan laguma dhufan karo laakiin xabsi iyo ganaax qaraama maalihiyo cala saxiixi way bannaantay wain raaa hadduu arko tarkahu inuu iska badaayo osan waxba ciqaabin oo tacziirinna jaaza bannaan halkaasaa caawa cashirkeenna ku daynaynaa sala allah wasala alay waxa slam laba su-aalood nin dumaashidiis uur u yeelay yaa dhalay ilmahaas waa ko <laughs> waxay ku xihan tahay maxaa sababay uurka hadday shubha ahayd oo meeshuu gurigii yimid ee reerkiisa ku ogaa uu dumaashidii ugu yimaado isagoon ka fiirsaninna uu ku fakada iyaduna u aamusto ama intayba naxda hadal ka soo bixi waayo wadu shubhatin hadduu noqdo ilmaha isagaa loogu abtirin iyagana waa un istakfirulaysan hadday zina tahay hadduu dumaashidii zina uga ilmo dhalana de ilmuhu waa wacal hooyadii baa loogu abtirin hadday maxkamad sharciga ah jirtana xad bay mudan labadooduba isagoo de rajmi bay baabkiisa tegi dumaashidiina ma gabadh baa mise waa garoo baabkeeday tegi ixsaankii hal su-aal baa soo hadhi naagtii masii qabaa mise way ka furantay qawlaan ahlicilmi oo bailka aan kusoo marray masaladaas kitaabkii dib ugu noqda si aad uxasuusataan laba su-aal haddii gacanta xabadi goyso kadibna la geeyo isbitaal oo lagu kabo ma nijaasba anaa idiin ballaabay soomaa meeshaas waan kusoo noqona baltagala anaga haddii aan ka shaqeeyo shirkad mushaarkiina la isiin waayo waktigiisii ma kala bixi karaa qasnadda mise waa sariqa tan dambe sariqadii sariqo way tahay laakiin shubha jirta qofaad xoolo ku lahayd xoolihiisa haddaad xado masaa'ilka sariqaday ka mid tahay ninaad shirkad ahaydeen shirkadii xoolaheedii hadduu xado xoolihii buu wax ku leeyahay shubhatu maalin wey waxyaabaha shubuhaadka lagu tacsiiraya laakiin darulxuduud wey waata dambe tan hore gacanta ama nijaasa masalada qaacidada guud waxay yidhaahdaan ama xabadi ha goyso ama yaanay goynin waxay ka hadlaan fuqahadeennu ida stusila cudlun fii xaddin xubin baa qofka loo geeyey xad iyo qisaas gacantii xatooyaa loo gooyey ama qof baad gacan goysay oo gacantaadii baa la gooyey ama dheg baad goysay oo dhegtaadii baa la gooyey dhegtiibuu ninkii qaatay oo uu ku dhejistay intii qoyanayd ama dhakhtar buu tago waa loogu celiyey meeshii si fiican bay caadi isugu qabsatay gacantii u shaqaysay kii aad goysayna haddii kuma ceshanin ama wuu ku ceshaday way u shaqayn weyday su-aal baa waxay timid koobaad camalkaa ma banaan yahay asalku waa maya hadday dhacdas fuqahadeennu waxay ka hadlayeen xilligaas xilli hadda laga joogo sideed boqol oo sano taqriiban mise sagaal boqol oo sano taqriiban laga joogo raggii wax qoray baa ka hadlay may aan iraahda kun iyo laba boqol oo sana laga joogaa iyo wax ka badan mudawarada imaamu maalik bay ku taallaa masaa'ilkaas waxaad garanaysaa xilligaas dhaguhu way tallaalmi jireen xubnahay ka hadlayaan dhagax iyo sankiya kamid ee gacan iyo marka ay qoyantahay haddii lagula qabto lagu yar farsameeyo way isqabsan jirtay marka waxay ka hadlayaan cudwi xubin xubnahaaga kamida haddii xad ama qisaas loo gooyo oo uu qofkii dib ugu tallaasho oy u shaqayso isqabsato masaail baa ka dhashay masalada koobaad ta qofka gacan la gooyay ahayd gacantiina way ugu taalaayeen mar labaad miyaa la goyn waxaa laleeyahay qacigii hore xaggii hore ma asixin maadaama meesha ay ku taalla waa in lasoo qabta mar labaad oo mar labaad la gooyaa mise mar haddii la gooyey hadday u tallaalantay calaf iyo nasiib waay qawlaani liahli ilcilmi asaxuhumaa la waxaa u raajixsan maya waa la gooyey waa la gooyey haddii uu ku ceshaday isu qabsatay isaga iyo nasiibkii su-aasha labaad ee tan ku saabsan ee ka dhalatay baabu salaati wاlcibaadati wاahaarati najaasaa la yska ilaaliya abaabu ahaara markaan soo gaarno hal yajibu alayhi asluhaa oo xubin isagii kamid ahba mise gacanta intanuu ka bilaabi karaayo intan dhaqitaankeedu waajibkuma ah fii wuduu'in aw guslin labadaba haddii la yidhaahda ha dhaqaama yuusan dhaqin wax nool xubintii laga gooye fahuwa huwa mayitun baa naqiinay maytadana najaasaan ku ogeyn salaad iyo tahaaro nin najaaso ku raran tahayna ma asixi jirin ninkani nin mayd najaaso ah gacanta ku wata miyaa iyo dhegta wayna salaadiisii ansaxaynin asaxu khilaaf baa ku jire najaaso maaha najaasa maaha oo najaasada xayawaanaadka laga hadlaye ina almuslima laa yanjusu xayan walaa mayitan way laba xubin xubnihiisii kamidoo yajibu asluhaa wa tahiruhaana wey waxaa ugu fiican calaa kulli xaal faahfaahinta madaahibta iyo xijaajaadka iyo dalaailka haddaad rabtaan baxsi uu leeyahay nin ay culimmada waaweyn ee reer bakistan maxamed taqiy alcusmaani la yihaahdo baa masaladaa keliya baxi majaamic lfiqiya la geeye ka qoray aqwaasha culimmado dhanna ururiyay isagoo matbuuca ma arag laakiin si electroniga ayaan arkoon hayaa marka qofkii rab uu noqon karaa waxaa iyo culimmadii iyo madaahibti iyo fuqahadii waxay ka yidhaahdeen laakiin intaan aqrinayeen arkaya waxaa ila raajixsan xubinkuna waa daahir xubnahagii caadiga ahaan buuna ka mid noqon saa haddaynaan dhihin masaail baab iyo sayl min almasaaib baa inagu furmi oo masaladan waxay daba socotaa oo haddiiba dhegtaydii la gooyey nin kale dhegtiisoo la gooyey aan ku rakibto ii shaqaysana la iigu farsameeyo hiya kadalik masaladii masale kale saabtay gacan qof kale leeyahay haddii aan ku samaystana qof hadda shil galay haddaan gacanta intaan ka goosto gacantaydii la gooyey ku samaystana hadday kuisu qabata nasiibkaabaa nidi intaasoo dhan waad soo marteen soo maaha waxaad timid masaa'ilkaa haddaynaan saa waxaa imanaya qof baa beerka beerkiisii aan ahayn la geliyey kelli aan tiisii ahayn baa la geliyey wadna aan kiisii ahayn baa la geliyey ma najaasu wataa ana masaa'ilku waa silsilad isdaba socota waxyaabihii u qariibsanaa marka waxaa kamid ahaa masaa'ilkaas waa kusoo gabagabaynayahay waa daasheena waxoogay intaa nugtaan idinka dhige xubnaha la tallaalo waxaa ka mid a ah xubnaha taranka xubnaha taranku waa la tallaalaa dumarkana waa loo tallaalaa raggana waa loo tallaalaa xubin ruuxu kale leeyahoo xubin taran ah qofka waa lagu beeri karaa su-aalaa timid marka ninkii xiriye uusan lahayn lagu beeray kadibna ku ilmadhalay caruurtan isagaa dhalay su-aalteeday noqotay waxaa kaloo su-aasha kasii qariibsan noqotay haddii ninkii xubintii taranka oosan lahayn lagu beero oo xaaskiisii u tago hal jaamaca bidakarihi aw bidakari hayri ma xubintiisii buu naagtiisa ugu tago isagaa leh mise xubin nin kale le inuu naagtiisa ugu tegay haddiise haweentii xubintii taranka lagu beero ninkani maxaaskiisiibuu u tegay mise meel kale buu ka munaasabay waaa masaa'il badana hadda fuqahadu jadal iyo dood iyo niqaash iyo xaaraan weeyo qof kalaa iskaloo baabu zinaa baa la gelin iyo la gelin maayo masaa'il murankeedu hadda taagan yahay waay waa buxuud iyo kitaabaad iyo magister iyo dictoriya rasaa'il cilmiga lagu qaatay marka masaa'ilkaasoo dhan ba aniga xubinta waxaa ila raajaxa xubinta qofka haddii lagu beero xubnihiisiiyo jirkiisana ay la shaqayso isagay ka mid tahay asalkeedii xaggee ka soo jeeday la dhihi maayo imika yaale wey sida xubinkiisii bay noqon waxay dhasho waa wixiisii wuxuu sameeye wixiisiibuu ku sameeyey baabulxaraam iyo zina maaha laakiin masalada haddii layar fool xumeeyo ama aaraa culamada qaarkood la qaato baashu way adkaan marka masaa'ilkan culamadu hal mas'ala markay ka hadlayaan ha u qaadanina juziyadaa keliya in la xukumayo masalada waxaa la eegayaa axkaam bada'ana nabaailka ka dhalanaysa waxa qawaacidda sharciga u dhowaa la socon kara wixii aan nas cad oo nahyinaya oo taxriiminaya jirinna waxaa manfacadiya maslaxada dadka aysarka way u fudud ila khtaara aysarahumaa keeba ah waxyaaba badan oo saas oo kaleetaa la eegayaa subxaanaka allah wabixamdiga ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatuub ilayk